bismi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لilaahi رb العaalamiin وslى اllah عlى mxamedi وعlى ali mxamed rabi shrax lii sadrii وysir lii amrii wxlul cqdة min lisaani yfqhu qwlii qala اlmuصنifu raximah اllah bab اlmafcuuli min أjli waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii mutamimat اlajrumiya gaar ahaan juskii labaad ayaynu kusoo guda jirnay mafaaciishii ayaaynu ku guda jirnay marka waa kii afraad ee kamid a mansuubaadka marka mafaaciishii waxaynu soo qaadanay mafcuul bihi iyo mafcuul mudlaq iyo mafcuul fiihi sooma saddex baan haynaa waa kii afraad marka sheekhu wuxuu yidhi haadaakani baabulmafcuuli kii ficilka la sameeyey baabkiisa wey min ajlihi isaga dartii loo sameeyey ficilka meesha yaalaba isaga dartii ayaa loo sameeyey wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa almafcuula liajlihi kii isaga dartii wax loo sameeyey baa lagu magacaabaa waalmafcuula lahuna waa lagu magacaabaa wa huwa mafcuulu min ajligu al ismu ismi weeyi ismigaasoo almansuubu la nasbinaayo alladii ismigaasoo yudkaru la sheegayo ay huwa ismiga bayaanan caddayn darteed loo sheegayo lisababi wuquuci lficli ficilka dhicitaankiisa sababta keentayna la caddaynayo wadaalika tusaale naxu qaama waxaa istaagay zaydun zayd ayaa istaagay ijlaalan weynayn darteed ayuu isku taagay licamrin camar u weynaynaayo wa qasadtuka niyaho waan kuusoo qastiyey adiga ibtigaaa macruufika wanaagaaga raadinteeda darteed ayaan kuugu soo qastiyey kamaa taqadama sidii noogu soo horumartay fi lmithaalayni labada tusaale sidii noogu soo horumartay ah, cafwan wayushtaradu kownuhu masdaran waitixaadu zamanihi wa zamani caamilihi waitixaadu faacilihima kamaa taqadama fi lmithalayn halkaasa ku sheekhu raxima llahu wuxuu ka bilaabay mafaaciisha kii afraad oo loo yaqaano mafcuul min ajli shan magac buu leeyahay marka ugu horreysa waxaan sheegaynaa magac yaayuu iska leeyahay mar labaadka waxa uu leeyahay daabid ama tacriif mar saddexaadka waxa uu leeyahay calaamo lagu yaqaano oo lagu garan karo mar afraadka waxa uu leeyahay shuruud imisa afar sooma markii shanaad waxaynu sheegi doonaa aqsaam iyo qaybo uu leeyahay shanta arrimood baan uga hadlana marka ugu horeysa magacyadiisa waxaa kamid mid ah sheekhu saddex buu ka sheegay almafcuulu min ajlihi waa la yidhaahdaa ko almafcuulu liajlihi na waa la ydhahdaa laba almafcuulu lahuna waa la ydhahdaa saddex almansuubu cala alcilana waa la dhahdaa afar almasdaru lmucallilu limaa qablahna waa la dhahdaa waa imsa shantaa magacba haddaad aragtaan isagaa iskale culimooy ah, maxaa u horeeya mafcuulu min ajli isagaa iskale waa magacu leeyahay mafcuulu waa magacisa wuu leeyahay mafcuulu lahu waa magacu leeyahy haddii aad aragtid tacaariiftaasoo meelaha kutubta naxwa ku kala baasan ama meelo kale baad ku aragtid dee mafcuul min ajliku baa iskale cid kale male masle fanaada almansuubu cala alcilana isagaa iskale almansuub cala alcila waxaa kaloo la idhahdaa almaster almucallilu lima qabla waa mska masterka cilaynaya waxa isaga ka horeya marka waa mise maga shan almafcuulu min ajli almafcuulu liajli almafcuulu lahu almansuubu calى alcilla almasder lmucallilu lima qabla inta magac ba isagaa iyo iskale soo shan magac maa daabidkiisa haddaba ka warrama ama tacriifkiisa malaa tacriifood u garanaysaan waa waxa saddex arrimood laga helo ko alsmu waa inuu ismi yahay ismi waa inuu yahay ismi mar haddaynu nidhi kharaja bihi alxarfu alficlu walxarfu xaraf iyo ficil baa daaqada ka baxay xaraf iyo ficil ma noqdeen mafcuulu min ajli saxiix wala la waa basiir bay la tahay almansuubu la nasbiyo waa qayd labaad soo ma maxay naga baxay kharaja bihi almarfuucu wlmajruur marfuuc iyo majruurkii baa naga baxay iyaguna ma noqdaan alladii yudkaru bayaanan lisababi wuquuci lficli waa qeydka saddexaad ee tacriifkuu leeyahay waa ka loo sheego caddayn la caddaynaya aawadeed sababta ficilkuba u dhacay ee keentay ficilka waa mise qayd soo saddex ma aha qaydkaa dambana kharaja bihi baqiyat mafail mafaaciilsha inta kale ee soo hadhayna qaydkaasi ayuu kala gaaryahay markaa saddexdaa qayd ama saddexdaa dabar waxaa adkeeshid maxaa la waa mafcuulu min ajli ama de shantii u tilmaanay mid kamid a ayaad ku tilmaamaysaa maxaynu haynaa marka asmaadiisa waynu haynaa oo shana maxaa kalaynu haynaa tacriifkiisa ama daabidkiisaoo saddex arrimood ka kooban inuu ismi yahay inuu mansuub yahay inuu yahay maa yudkar bayaanan lisababi wuquuci lficli soo saddex soo laba arrimood ma hayno calaamadda lagu garanayo calaamat lmafcuuli lahu mafcuulu lahuga calaamadu leeyo lagu yaqaano ayaa jirta waalib اawaali an taraahu jawaaba lin facalta ma tahwaahu waxaan ugu tegi doonaa xariiri malxaynu ku gaari doonaa insha alla waa lima facalta waa inuu jawaab u dhaco lima facalta jawaab waa inuu dhaco oo tusaale haddee eega waxaa tidhi qaama zaydun zayd baa istaagay ijlaalan lima waa jawaab u dhici karo lima qaama zaydun maad ohan kartaa oo zayd muxuu isku taagay muna lima markaa jawaab udhicin de ijlaalan licamrin marka waxaynu hahnaa waa arintii saddexaad oo ah calaamat lmafcuuli lahu calaamada lagu garanayana waa wuquucuhu fi jawaab lima facalta lima facalta waa inuu jawaab u dhici karo soo saddex arimood ma shuruuddiina isaga ayaa halkaa ka sheegi doona ka soco wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa almafcuula liajlihi baa lagu magacaabaa wlmafcuula lahuna waa lagu magacaabaa wa huwa mafcuulu min ajligu alsmu ismi weeyi ismigaasoo almansuubu la nasbinaayo alladii ismigaasoo yudkaru la sheegi ay huwa ladiga bayaanan caddayn darteed loo sheegi lisababi wuquuci lficli ficilka dhicistiisa sababta keentayna la caddaynaya wadalika tusaale naxu qaama waxaa istaagay zaydun zayd ayaa istaagay ijlaalan weyneyn darteed buu isku taagay licamrin camal weyneynayo maslada tana ah waxaynu kusoo baraarujinay kitaabkii ajrumiga ahaa tusaalaha markaynu marin qaama zaydun ijlaalan licamrin waxaa ficnaan lahayd sheekhu inuu idhaahdo qaama zaydun ijlaala lilah saasaa ficnaan lahayd waa yahay kitaabka horena waan ku baraarujinay wa qasadtuka waan kuu soo qastiyey ibtiqaa'a macruufika labadan tusaale laftiisa ardaya waa inaad wax fahmi kartid wuxuu ka wadaa labadan tusaale ee sheekhu inoo keenay laa farqa fi caamilihi bayna almutacadi walaazim aamilka ku camal falaya inuu mutacadi yahay mafcuulu gudbaya iyo inuu yahay laazim farqi male waa inaad kala soo bixi kartid sababta oo ah waa ficil laazima limaada qaamina ficil laazim tahay maxaa u daliila xuduud bay kutusinaysaa sheekh soo ma xuduud bay kutusinaysaa sida aawadeed maadaama xuduud ayna tusinayso waa laazim iyada oo laazim ah ayay u noqotay caamil ayo ijlaal markaa farqi male caamilka ka horeeya ee ku camal falaya ama mutacadi ha noqdo ama laazim ha noqdo qaama waa ficil maadi zaydun waa faacil ijlaala waa mafcuulu liajli baa la odhanaya masl fani hada wa qasadtukana waa maxay waa caamil mutacadiyade qasadtuka waa ficil iyo faacil iyo mafcuul intiiba soo ma haysto ibtiqaada ka dambaysaana waa maxay waa ka cashirkeenu ku saabsan yaho waa mafcuulu min jli ama mafcuulu lijli ama mafcuululow kaad u taqaanid badho ibtiqaa mudaafo macruufikana mudaaf iley marka intaa maxaynu ku baranay magacyada uu leeyahay waynu ku baranay maxaa kalaynu ku baranay daabidka uu leeyahay baynu ku baranay maxaa kalaynu baranay calaamada lagu yaqaano mafcuululowga maxaa kalaynu ku baranay laa farqa fii caamilihi bayna almutacadi walaazim intaaba intaasn ku aragnay ka soco wayushtarau waxa loo shardiyaa wnuhu ay kwni mafcuuli ljli mafcuulu ljligu ahaanta uu yahay mstran mster uu yahay wnuhu ahaanshihiisa uu yahay mstran mster ya wn iyo wtixaadu zamaanihi zamankiisa iyo wa zamaani caamilihi caamilkiisa zamankoogu inay midoobaan oo isku wakti ay dhacaanna waa loo shardiyaa wa yushtaradu waxaa loo shardiyaa kownuhu mafcuululajliga ahaanshihiisa masderan masder uu yahay baa la shardiyaa wa yushtaradu waxaa la shardiyaa itixaadu zamaanihi wakhtigiisa iyo wa zamaani caamilihi caamilkiisa wakhtigiisuna inay midoobaan baa la shardiyaa wa yushtaradu waxaa la shardiyaa itixaadu faacilihimaa labadooda faacil inay midoobaanna waa la shardiyaa wadalika tusaale kamaa taqadama waa sida ay soo horu martay bayaanuhu maaga cadayntiisu fi lmithaalayni labada tusaale waa sida ay inoogu soo horumartay iyo wa ka qowlihii allah qowlkii weeyi tacaala allah sarreeye uu yidhi walaa taqtuluu halaynina oo hadilina awlaadakum caruurtiina halaynina khashyata imlaaqin gaajo ka cabsashadeed darteed darteed ubadkiina ha u laynina iyo wa qowlihii wa ka qowlihii allah qowlkiisa weeyi tacaala allah sarreeye u yidhi yunfiquuna waxa ay bixinayaan oy nafaqaynayaan amwaalahum xoolahooda ayaa ay bixinayaan ibtiqaa'a mardaati illaahi raalli ahaanshaha alla raadin ay raadinayaan aawadeed bay xoolahooga u bixinayaan waaya sheekhu wuxuu leeyahay mafcuulkan loo yaqaano mafcuulu min ajliga ama mafcuulkan loo yaqaano mafcuulu lahuga kaa doontid badha oo shuruud buushi leeyahay saxiix walala wuxuu leeyahay shuruud ayaa uu leeyahay shuruudaasi shardiga u horeeya an yakuna masderan waa inuu yahay msder waa inuu yahay msder waa inuu yahay maan maxaa ka baxay mar haddiin masder nidhi waxyaalihii kaleo dhan ka baxaya inuu masder yahay waa shardi ko wa an yakuna qalbiyan qalbi waa inuu yahay qalbina waa inuu yahay oo muxuu uga jeedaa afcaasha jawaarixda ka dhacda waa inaanu ahayn eg afcaasha jawaarixda ka dhacda waa inaanu ahayn afcaalu nafsi albaatina waa inu kamid yahay sida raqbada iyo rahbada iyo ijlaal iyo maxabada iyo khawfka iyo halkay ka dhacaan ma jawaarixday ka dhacaan maya markaa shardiga labaad an yakuna qalbiyan waa in uu qalbi yahay oo afcaasha jawaarixda ku tacalluqda ee ka dhacda waa inaanu ahayn laba ka saddexaad an yakuna cilatan lima qabla waxa isaga ka horeeya cilo iyo sabab waa inuu yahay usul ayaan ku baran doonaa hadda cilo iyo sabab isagu meel ka kasoo qaada lakin iyagu farqiba ay u kala sameeyaan cilo waa in uu yahay iyo sabab waxaan isaga ka horeeya ee meesha yaalla waa mise shardi saddex soo ma afraad an yataxida maca caamilihi fi lwakti caamilkiisa waa inuu kala midoobo waktiga u dhacayo waktiga isagu dhacaya iyo caamilka isaga ku camal falay waqtiga ay dhacayaana waa inuu mid keliya yahay waa imisa afar shanaad an yataxida maca caamilihi fi lfaacil caamilkiisa waa inuu kula midoobo faacilka oo caamilkiisu faacilka uu qaatay iyo faacilka masterkani uu qaadanaya waa inuu mid keliya yahay imise weyi shan sawmaa haddaba shuruuddaasi wada itifaaq maaha oo laskuma wada waafaqsano hal shardi keliya ayaa itifaaq lagu soo guuriyaa bay dhahdeen culimmadu waa ka saddexaad shardigaa saddexaad ee ahaa an yakuna cilatan lima qabla intaa kale bushiyaaye ay ka keenaan markaa soo khulaaseeyo mafcuulkan loo yaqaano mafcuulu liajri shuruuddiisu waa shan shanta qabso an yakuna masdaran iyaguna kuwa af carabiyeysan an yakuna mastaran waa inuu masder yahay o maxaa ka baxay wixii aan masaadir ahayn sooma laba wa an yakuna qalbiyan mid qalbi loo nisbeeyeyna waa in uu yahay oo min afcaali ljawaarix kuwa waa inaanu ahayn waxyaalaha dee gacantaka sida darbigi kuwa waa inaanu ahayn saddex wa an yakuna cilatan lima qabla waxa isaga ka horeeyana cillo iyo sabab waa inuu yahay afar wa an yataxida maca caamilihi fi lwaqti caamilkiisa waa inuu kula midoobo waktiga oo isagu waktigan uu dhacayo masterkani iyo caamilka isaga ka horeeya waktiga ay dhacaya waa inay isku mid noqdaan almayna basideen ma wax adaygaa ku jira shanaad an yataxida maca caamilihi fi lfaacil caamilkiisa waa inuu kula midoobo faacilka oo caamilku faacilka uu qaatay iyo faacilka isaga oo masteri uu leeyahay waa inay itixaadaan waa inay isku mid noqdaan manitiad wa inay isku mid noqdaan weyaan shantaa shardi ayaa lagama maarmaan shanta shardiba ka soo saara daba tusaalayaasha qaama zaydun ijlaalan qaama zaydun ijlaalan ijlaal sheekh master ma yahay mise ma waa ifcaal waa master masaadiidtaan ku baran doonaa waxaynu ku baran sarfiga insha allah ijlaalan waa master waaya horta tacriifkii horeba ku noqo ijlaalan ma ismi ma mise ismi ma ya ma daliil tanwiinta aakhirka saaran mansuub yahay mise maaha wuu yahay shardigii saddexaad maka helnay oo ahaa maa yudkaru bayaan ila sababi wuquuci ilficli ha oo sababta keentay qiyaamu zayd waa maxay waa ijlaalka daabidkii horta waad ku dabaqday isaga soo ma shuruudana daba ka soo saar ijlaalan waa master laba waa qalbi o dee maaha min afcaal iljawaarix ka mid maa waxyaalaha jawaarixda ka dhacya ka sow laba ma saddex an yakuna cilatan lima qabla waxa ka horeeya waa inuu cillo u yahay maxaa isaa ka horeeyo ijlaal zayd kicitaankiisaa ka horeeya soo ma zayd kicitaankiisa maxaa sababay cillada keentay maxay tahay waa ijlaalka soo ma soo shardiga saddexaadna kuma dabaqmin afraad an yataxida maa caamilihi fi lwaqti an yataxida maca caamilihi fi lwaqti isaga oo ijlaala iyo caamilkiisa oo qaamo ah waa inay waktiga ka midoobaan waktigan zayd u kacayaa waa waktigan u weyneynayaha camar waa isku mid shardigii saddexaad an yataxida maca caamili fi lfaacil caamilka waa inay ka midoobaan ka kacayaa waa zayd ka ijlaalka samaynayaana waa zayd runde waan hadda ma fahmeen wax ishkaali ma ku jira la wa qasadtuka ibtiqaa'a macruufika hay intiibayna olin meesha intiiba way taala waa master ibtiqaa mayna master hayn waa master mn maynaa an yakuna qalbiyan mun ya sow laba ma haysaan cilo lima qabla waa inaan ahayn maxaa qasadkan keenay ya raadinta wanaagiisa aad raadinaysid sooma an yataxida maca caamili fi lwaqti waktigan aad soo qadsaday iyo waktiga macruufkiisa ad raadinaysaa waa isku mid faacilka qasdiga samaynaya oo adiga ka ibtiqaaga samaynayaana adiga mayna basidayn marka waana saa ugu dabai karto uga soo saari kartid ka walaa taqtuluu wlaadakum khashyata imlaaqin wogu waa xarfu cadaf laadaasi waa naahiya taqtuluu waa ficil mudaari majzuumun bilah annaahiya wa calaamatu jasmihi xadfu nuun liannahu ficlu min alafcaali alkhamsa wowdu waa faacilkii awlaado waa mafcuulu bihi kaafku waa mudaaf ilayhi khashiyaynu u soconaaye waa mafcuulu liajli ama waa mafcuulu min ajli ama waa mafcuulu lahu ama waa almasdaru lmucallilu limaa qabla ama waa almansuubu cala alcila intaad kaa u taqaanid badha shanta magacbo walaa taqtuluu wlaadakum khashyata la soco khashya murashik master ayn mee waa master waa khashye masterkeedii qalbi ma yahay mise maha maya wuu yahay an yakuna cilatan limaa qabla waxa ka horaya waa inuu cillo u yahay cillo mooyaha mise ma saxiix waa inuu caamilka kala midoobo xagga waktiga waktiga qatligu dhacayo iyo waktiga khashyadu ay dhacaysa waa isku mid faacilka waa inay ka midoobaanoo taqtulu faacilkeegu waayo waa waawljamaca soo ma waaw jamacahaasi taqtulu oo caamilkaa ah faacil u noqday unbaa khashyana u ah oo khashyatan noqonaysa oo iska basid bay la tahay yunfiquuna amwaala ibtiqaa mardaatillahna waad ka saari kartaa wuxuu yidhi sheekhu wayushtaradu waxaa la shardiyaa kownuhu ay kownu lmasderi kownuhu ay kownu lmafcuuli liajlihi mafcuulu liajligu ahaanta uu yahay masderan masder inu yahay ayaa la shardiyaa wayushtaradu waxa kale oo la shardiyaa itixaadu zamaanihi mafcuulu liajliga zamankiisa iyo wa zamaani caamilihi caamilkiisa zamankiisu inay midoobaan baa la shardiyaa wa yushtaradu waxa kale oo la shardiyaa itixaadu faacilihimaa iyo unoqonaysaa taniyadu waa mafcuulu liajliga iyo ya dee masterkaasi iyo iyo caamilka ka horeeya ku camal falaya faacilkoodu in midoobana waa la shardiyaa wadalika tusaale kamaa taqadama waa sidaa inoo soo horumartay bayaanuhu cadayntiisu fi lmithaalin laba tusaale sidaa inoogu soo horumartay weey labada tusale ma fahmaysaan qaama zaydun ijlaalan licamrin iyo waqasadtuka ibtigaaa macruufiga labada tusale ujeeda sheekh iyo wa ka qawlihi allah sarreeyo qowlkiisa weeye uu yidhi walaa taqtuluu halaynina awlaadakum caruurtiina halaynina khashyata imlaaqin gaajo ka cabsashadeed ha u layninaa ma fahne iyo wa qawlihi tacaala wa ka qawlihi tacaala allah sarreeyo qowlkiisa weeye uu yidhi yunfiquuna waxay bixinayaan oo ay la baxayaan amwaalahum xoolahooda ibtiqaa'a mardaatillahi bayna ula baxayaan raalli ahaanshaha alla raadin ay raadinayaan aawadeed ayaa he xoolooga baxay marka infaaqa maxaa ku kalifaya ay xoolooga la baxayaan waa ibtigaaa mardaat illah shantii shardina waynu haynaa kow maxaynu haynaa asmaaa uu leeyahay baabkan aynu marayna oo shan magaca laba daabit uu leeyahay saddex calaamat lmafcuuli afar laa farqa fii caamilihi bayna almutacadi walaazim oo tusaale haynu ka fahnay aye shan shuruuda loo shardiyayo oo ah shan shardi an yakuna masdaran an yakuna qalbiya an yakuna cilata lima qabla an yataxida maca caamili eh, fi lwakti an yataxida eh, maca caamili fi lfaacil ka soco waxyaala ixtiraazaad oo halkan gudagalaada wuxuu yidhi walaa yajuuzu ma banaano taahabtu safara ma banaano inaad saa tirahda taahabtu waxaan u diyaar garoobay asafara safar baan u diyaar garoobay inaad tirahdaa ma banaano licadam itixaadi zamani zamanka midowgiisa waayid la waaye aawadeed ayayna u banaanayn walaa ji'tuka waan kuu imidayna ma banaana maxabataka jacaylkaaga iyaaya aniga aad jeceshahay jacaylka aniga aad jeceshahay aawadeed baan kuugu imida inaad tidhaahdidna ma banaana limaada waa licadami itixaadi faacili faacilka midowgiisa waayida la waaye aawadeed ayayna taasina u banaanayn bal iskaba dhaafa yajibu waxa waajiba jaruhu ay jarulmafcuuli dhe mafcuulka in la jaro bilaami laam in lagu jaro ayaa waajibaba mafcuulka in laam lagu jaro ayaaba waajiba taquulu waxaad odhanaysaa taahabtu waxaan u diyaar garoobay lisafari safar ayaan u diyaar garoobay wajituka waan ku imid limaxabatika jacaylkaaga iyaaya anigaadi jeceshahay sheekhu ixtiraazaad buu halkan ka guda taahabtu safara taahabta horta waa ficil iyo faacil lisafari waa jaariyo majruur ji'tuka waa ficil iyo faacil iyo mafcuul limaxabatikana waa jaariyo majruur maxabadaasi waa masdarun mudaafun lifaacilihi watumima limafcuuli meeri ay odhan jireen oo kaafku faacil ahaan buu haystaa oo faacilkiisi loo idaafeeyey iyaayana waa damiir munfasila fi maxali nasb mafcuulu bihi bay u taalaayo masderka maxabaa ayaa haysta waayahay licadami itixaadi zamaan zamanku sidaan u midoobin tahabtu safara safar ayaan u diyaar garoobay faina zamana ta'ahubi diyaargarowga wakhtigiisu mutaqadimun waxa uu ka horeeyaa calaa zamani safari wakhtiga la sadcaalayo ee la soconayo iyo wakhtiga diyaargarowga mayna kala horey ya waxaad leedahay waxaan u diyaargaroobay safar safarkii weli mu dhacay maxaa horeeya wakhtiga diyaargarow waa horeeya shardigeenuna muxuu ah an yataxida maca caamilihi fi lwakti bu shardigu ah sooma hadda fahm imikana maxaa laga ya itixaadulwakti baa laga waayey limaada waktiga diyaargarowgu waxa uu ka horeeyaa waktiga safarka oo waxaad leedahay waxaan u diyaar diyaargaroobayaa eh, sadcaal iyo socod iyo safar safarka aad u diyaar diyaargaroobayso weli maad diyaar diyaargarowgina waa waad ku jirtaa mana waqtiga oy kala horreynin sidaa aawadeed odhan maysid taahabtu waxaanu diyaargaroobay asafara saasaas kaga nasbinaya ma oranaysid waayo dee shuruudii caawa dhan aynu tirin mid kamida la waayey oo ah an yataxida maca caamilihi fi lwakti ka soco ka labaad taahubka xagga hoosu kaga qabta wuxuu ku yihi ma'khuudu waxaa laga soo qaatay min aluhbati bidami lhamza hamzada oo la godo wa hiya iyadu alcudda waa diyaargarowga allatii cuddadaasoo yaxtaaju uu u baahan yahay haa iyada almusaafiru ninka musaafirkii fii safarihi sadcaalkiisa dhexdiisa kazaadi sida sahayda oo kale sida sahaydii oo kale waxyaalahaasi ayaa la idhaahdaa uhba la dhahdaa waa diyaargarowgii weeyaan waaya ka labaadna muxuu ku yidhi walaa ji'tuka maxabataka iyaaya taa inaad tirahdaana ma banaano limaada muxuu ku cileeyey licadami itixaadi alfaacil u fiirso sheekh maxabataka iyo jituka jituka faacilkeegi me ya waa tada tada magaceed waa taulfaacil waa damiir mutakalima sooma waa damiir mutakalima haye maxabataka faacilkeegina me ile waa masder mudaaf lifaaciliye waa kaafka kaafkana magacii waa damiir mukhaataba ma isku mid ba mise ma aha isku mid ma aha midna damiir mutakalim u noqday midna damiir mukhaatab u noqday ila waana midoobaan faacilka waa ina ka midoobaanka hadduu mutakalim yaa ka hore waa inu kadambana mutakalim noqdo hadduu ka hore mukhaatab yaa kadambana waa inu mukhaatab noqdo saa waanad ufahantiin iminka faacilkii bay ku kala duwan an ytaxida maca caamili fi lfaacil maa la waayo sidaa aawadeed maadaama oo la waayo inaad iska tirahdaa ma banaana jituka maxabataka inaad tirahda sheekh ma banaanade waayo dee shuruuddii baa la waayo shuruuddii baa la waayo masle fani taana ka sooco waayahay waxyaala badan bu halkaa hoose inaga tusaalaynaya wixii masterka waa jituka lisamni walcasali oo kale dee master maaha qalbi wixii waayey jituka waxaan kugu imday lilqiraa'ati akrin iyo walkitaabati qoraal ka oran lilqira'ati dee qira'adu hadda waa master laakin masterkani min qalbiba ya ya halkee wax laga akriya sawma xaggee wax laga qora qalbiga miya waa min afcaal iljawaarix sawma wixii cillada waaye darabtu waxaan garaacay darban garaac baan garaacay darabtu darban iminka waa maxay de cillo maba noqon karte limaada de waaba isku xuruufe hadday isku xuruuf noqdeen maxaa la odhanaya mafcuul mudlaq waaba la odhanaya waana saa ufahantaan culimo tacliil wax tacliil la ydhaha kuma jiro wuxuu yidhi walaa yajuusu ma banaana taahabtu waxaan u diyaar garoobay mafaaciishan aad bu u yar adadegin kitaabkii ajruumigii kolkaynu soconnay waxoogaa badan lama fahmayn lakin kitaabkan wuu faahfaayey insha allah waanaad u fiirsataan walaa yajuusu ma banaano taahabtu waxaan u diyaar garoobay asafara safar baan u diyaar garoobay inaad tiraahdaay ma banaano licadami itixaadi zamaani waktiga midowgiisa waayid la waayey aawadeed bayna u banaanayn inaad sidaa u kordhigtaa walaa ji'tuka waan kuu imiday maxabataka jacaylkaaga iyaaya aniga aad jeceshahay inay tirahdana ma banaana limaada licadam itixaadi faacili faacilka midowgiisa waayin la waaye aawadeed ayayna u banaanayn bal yajibu waxa waajiba jaruhu damiirkiiska celi sheekh bal yajibu waxa waajiba jaruhu ay jaru lmafcuuli mafcuulkana usocnaa waa ke asafara iyo maxabayna usocnaa sooma jaruhu ay jaru lmafcuuli mafcuulka in la jaro bilaami laam in lagu jaro ayaaba waajiba taquulu waxaad tahabtu waxaan u diyaar garoobay lisafari safar ayaan u diyaar garoobay wajituka waan ku imiday limaxabatika jacaylkaaga iyaaya aniga aada jeceshahay maxaynu haynaa marka waxaynu haynaa asmaa u leeyahay mafcuulu ya liajrigu waxa kalaynu haynaa daabit u leeyahay waxa kalaynu haynaa calaamo u leeyahay waxa kalaynu haynaa inuu tusaalaha ka fahnay laa farqa fi caamilihi bayna almutacadi wallaasim waxaa kalaynu haynaa shan shardi oo loo shardiyo waxaa kalaynu haynaa ixtiraazaad sheekhu inooga sheegay oo shuruuddii waxyaale laga waayay hawsha ugu dambaysaynu baabkan ku khatimanay waxa ay tahay xaalaad ama qaybo uu leeyahy xaalaad ama qaybo uu leeyahy mafcuululajrigu saddex baa loo qaybiya ka koowaad an yakuna mujaradan min al wa min alidaaf al iyo idaafo labadaba waynu ka maran yahay al iyo idaafahe labadaba waa inuu ka maran yahay sawkowma ka labaad an yakuna maqrunan bial al mid lala xidhiidiyo waa inuu yahay ka saddexaad an yakuna mudaafan mid la idaafeeye wa wa imsa so saddex maa saddexdaasaad noo qabinana saddexda maxaan idin idhi an yakuna mujaradan min al wa min alidaafa al iyo idaafa labadaba waa inuu ka qaawan yahay sheekh al iyo idaafahe labadaba wuu ka qaawan yahay waad haysaana tusaale midaan ku hayn qaama zaydun ijlaalan ijlaalan ka waran ijlaalan ma mudaafa ma al baa ku jirta waa maxay waa an yakuna mujarada min al wa min alidaafa soo labadiiba kama qaadan halkaa inoo dhig wa an yakuna mudaafan waa inuu mudaaf yahay isaga laftiisa wad haysaan waqasatuka ibtigaaa macruufika ibtigaa macruufika mayna mudaafa ibtigaa mudaafa macruufikana mudaaf ilayhi walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaqin ka waran waa mudaaf yunfiquuna amwaalahum ibtigaaa mardaat illah waa mudaaf haye kii saddexaad muna tusaalaan ku sheegin bade xabida saddexaad bay nooga tegi ka saddexaad waa maxay an yakuna maqrunan ya al al mid lala xidhiidhiyo waa inuu yahay ama an yakuna muxallaa bial al mid lagu qurxiyo waa inuu yahay tusaale darabtu ibnii inankaygii baan garaacay maxaad u garaacday litadiibi baad odhanaysa litadiibi ya litadiibi edbin darteed intiqaam iyo argoosashaan ka argoosanayo maan garaacine waan edbinayay buu leeyahy darabtu ibni litadiib edbin darteed baan u garaacay haddaba u fiirsada sow saddex maynaan sheegin inuu al iyo idaafaba ka qaawan yahay inuu mudaaf yahay iyo inuu yahay maqruun al sow saddex maaha haddaba u fiirso hadduu yahay mujarad min al walidafa mujarad min al walidaafa haddii uu yahay sida agarkaa ee faraha badan lihi waa in la nasbiyo eg sida agarkaa ee faraha badan lihi waa in la nasbiyo misle fanaada oo halkaa waxaad ka fahmaysaa mafcuulu lahuga ama mafcuulu min ajliga waajib maaha nasbaha la nasbinaya walow shuruudaasi haba la wada hele waana saa ufahamti markaa hadduu noqday mujarad min alwal idaafa xukunka u imanaya waa maxay sida agarkaa ah ee faraha badanna waa in la nasbiyo oo maxaad oranaysaa dee waa tusaalaha inoo qoran qaama zaydun ijlaalan saxiix walala ikhtarabtu ragbatan ikhtarabtu waan waageeniyooba waan waxa weeya waxaa noqday nin hariib ah ragbatan jacayl darteed baan hariib u noqday ficilmi cilmigaan jecla ya cilmi raadin aan raadinaya aawadeed baan u hariibo bu leey on hariib u noqday marka inaad nasbiso ayaa akhar a maisla fahne waanad jeri kartaa de kaashawata kaashawata isagana waxaa akhar ah isaga in la jero in la jera isaga fara badan maxaad oranaysaa darabtu ibni litadiibi isaga maxaa fara badan inaynu jarna isagaa fara badan inaynu jarna ayaa fara badan in la nasbiyaana way iska dhici kartaa laa aqcud ljubna can lhayjaai walow tawaalat zumrat lacdaai aljubna al buu wataa soo ma haddana waa la iska nasbi markaa sida aarka isaga waa in la jaro sida aarka hayrulaarkana waa la iska nasbin karaa maxaa u dambeeya mudaafkii soo maha yastawi fiihi alamraan labada amarba isaga waa ay ku siman yihin waanad jeri kartaa waanad nasbin kartaa isagoo aar male soo ma aragti waanad nasbin kartaa waanad jeri kartaa isagoo nasbisan aayad qur'aana yajcaluuna asaabicahum fii aadaanihim min asawaaciqi xadara almawti xadar almawti muna mudaafayn muna masternine xadar almawti waana la nasbiyey isagiioo la jelay wa ina minhaa lamaa yahbitu min khashyat illah muna jarnaysha wuu soo khulaasee waxaynu u qaybinay saddex mujarada min al wlidaaf xukunkiisa ka waran sida isaga u aarkii waa in la nasbiyo inuu yahay maqruun al ama muxallaa bial sida aarkii waa maxay waa in la jero ka u dambeeyo oo ah ka mudaafka ah yastawi fiihi almraan in la jero iyo in la nasbiyo labadaba waa ay banaan tahay xoogaa inu adag ku yar jiraan umalaynaya halkaas iga joog subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatuubu ilayk